أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاذري رحمه الله تعالى الصوم هذه مدني أحكام الصوم وصونك أحكام تيسي halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ka gudageli qaybtii saddexaad ee cibaadaadka ka mida <clears throat> laba qaybood ayaa inoo soo dhammaatay waa salaaddii iyo sakadii ayuu sheekhu soo dhammaystiray waa qaybtii saddexaad cibaadaadka waxaa inooga dhiman hal qeyb oo keli ah qaybta inoo harsan waa xajka iyo axkaamtiisii soomkani marka wuxuu ka mid yahay <clears throat> min alcibaadaati alqadiima cibaadooyinka qadiimiga ah ayuu ka mid yahay ummadihii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ugu dhowaan jireen soomka way soomi jireen sida ilaahay jalla jalaaluhu uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxay tusine in ummadihii hore oo innaga naga horreeyey soomku uu waajibku ahaan jiray sida innaguba uu waajib noogu yahay inkasta oo ay kala duwan tahay ummadihii hore qaababka ay u soomi jireen iyo soomkoodii shuruudaha uu iska lahaa iyo ummaddan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam habka ay u soomayaan inkasta oo uu kala duwan yahay soomka waxaa la waajib yeelay oo la farad yeelay sanadkii labaad ee taariikha hijriga sanadkii labaad ee taariikha hijriga ayaa la farad yeelay nabigeenuna salى اllahu waslama wbaaraka calayhi wuxuu soomay sagaal ramadaan sagaal ramadaan ayuu soomay nebigu salى اllahu waslama wbaaraka calayh qaala shaykhu raximah اllah asowmu soomku luqata min luqatin xagga luqada alimsaaku afaysashow in wax walba laga afaysto oo laga joogsado ayaa luqada carabiga waxaa lagu yidhaahaa soom imsaak wa sharcan min sharcin xagga sharcigana soomku imsaakun ka afaysashow can ilmufadiraati waxyaalaha qofka afuriya in laga afaysto calaa wejhin qaabna loo afaysto qaabkaasoo makhsuusin ee la khaas yeelay soomka sharciga islaamka waxaa lagu yidhaahaa waa wax walba ee qofka afurin kara oo soomkiisa ka burin kara waa inuu iska daayo calaa wejhin qaabna uu uga afaysto qaabkaasoo makhsuusin ee la khaas yeelay weliba wax walba ka soon oo wax walboo bini aadamka afuriya ka afayso keliya ma ahane waa nidaam iyo shuruud ayaad uga afaysanee mufdiraadka waa shuruudda inoo soo socota iyo habka inoo soo socota oo diintu ay u jidaysay in loo afaysto ama loo soomo shuruudu wujuubi sawmi haadihi tani shuruudu wujuubi sawmi soomka wujuubkiisa wujuubkaa shuruuddiisiibu halkan sheekhu wuxuu uga hadli qofka uu soomku ku waajibayo waa qof oofsaday shuruuddan soo socota shuruuddu wujuubi sawmi soomka wujuubkiisa shuruuddiisii khamsatun shanun soomka ramadaanka marka la leeyahay qofka wuu ku waajibaa qofkii shuruuddan shanta ah oofsatay ee laga helay ayaa ramadaanku uu waajib ku yahay alislaamu islaannimow islaannimo la yidhi maxaa baxay qofku hadduu gaal yahay ma ugu yeerayno mana ugu baaqayno dhihi mayno soom adigoo gaala soon ma dhahayno leanna waxaa ka horeeya islaamnimada iyo towxiidka towxiidkaa ka horeeya wa takliifu takliifu takliifka waxaa loola jeedaa albuluuq qaangaar qofku waa inuu yahay qof qaangaara caaqil ah qof qaangaara ah waa inuu yahay qaangaar la yidhi maxaa baxay caruurtiisa keyrka ahayd soomku waajib kuma ahan caaqil la yidhina maxaa baxay qofkii weynaa oo majnuunka iska ahaa oo iska waalnaa oon caqli lahayn isaguna soomku waajib kuma ahan waalidaaqatu awoodiddu waa inuu qofku soomka uu awood u leeyahy ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid ah qofkii soomka aan awood u lahayn waajibba kuma ahanba oo maalan wuxuusan awood uga lahayn likibarin waa da oo waa yeelow hadduu da yahay soomku waajibkuma ahan laakiin wuxuu iska bixinaa fida fidyuu iska bixin oo raashin ayuu iska bixinaa ama qofkii waa xanuunsan yahay oo wuxuu la xanuunsan yahay xanuun laa yurjaa bur'uhu waa xanuun aan rajo laga lahayn inuu qofku ka caafimaado haddii qofku uu xanuunsan yahay xanuun aan rajo laga lahayn inuu ku caafimaado soomku waajibkuma aha laakiin muxuu iska bixinaa sidii qofkii waayeelkaa ah, raashin raashin waa isaguna uu iska bixina marka waxaa shardiga itaaqa waa shardi qofku waa inuu yacni awood u leeyahay oo uu kari karo soomkii xisan wa sharcan ama xiska waa inuu awoodo ama sharciga labadaba waa inuu awood u leeyahay inuu soomo wa sixatu caafimaad waxaa kaloo shardiya qofku inuu yahay qof caafimaad qaba hadduusan qofku caafimaad uusan qabin oo qof xanuunsanaya uu yahay dee soomku waajib kuma ahan markuu caafimaado ayuu dib isaga soo qadayna markii uu caafimaado markaasuu soo qadayn haddii jiradiisa uu ku dhintana jiradiisa hadduu isaga dhinto oo xanuun dartiisuu la soomi waayey wakhtigiisiyaa dhammaaday oo xanuunkii ku tegey wax laga bixinayo raashinuna waajib kuma ahan qadana kuma ahan waxaa weeye shuruudulwujuubba lagama helin waliqaamatu nagaashiyow qofku waa inuu haddana qof neg oo musaafira uusan ahayn nagaashiyo layidhi maxaa baxay hadduu qofku safro safar dawiil mubaax safar dawiila oo dheer oo ilaa sagaashan kilomitr gaaraya hadduu qofku uu safro safarkiisuna uusan ahayn safarulmacsiya oo wax xalaala ah oo sharcigu uu ogol yahay uu u safray isagana soomku markaas waajib kuma noqonayo markii gurigiisa iyo deegaankiisa uu usoo laabto ayuu iska soo qadayn marka arkaanu sawmi haadihi tani arkaanu sawmi tani waa tiirarkii soomka halkan sheekhu wuxuu uga hadlay arkaanta ama tiirarka uu ku taagan yahay oo soomku oo iyaga la'aantoodba wax sooma oo jiraya uusan jirin arkaanu sawmi soomka tiirarkiisii halaaatun saddex wey tiirarka soomka uu ku taagan yahay soomku ama ha noqdo fardan aw naflan arkaantani waa caam oo arkaantani waxay rugni u tahay soomku ama sunno ha noqdo ama ramadaan ha noqdo waajib ha noqdo waa isku mid waa in laga helo tiirarkan saddexda ah anniyatu niyadii niyadii waa rugni ka mid a ah arkaanta uu ku taagan yahay soomka haddii niyaba aysan jirin soonna ma jiro niya hadduusan jirin soon isaguna ma jiro weliba waxaa shardi ah ramadaanka niyadiisa in habeenkii la niyeysto habeenkii in la niyeysto ayaa waajiba yacni soomku hadduu yahay soom waajiba oo ramadaan hadduu yahay ramadaan keliya khaas kuma ahane waa soon kasta oo waajiba habeenkii in la niyeysto ayaa waajib noqonaysa oo ma waxaa jira soon aan ramadaan ahayn oo waajiba miyaa jira waa buuxa waxaa ka mid a ah soomu nadri soom qofku uu isku nadray ayaa ka mid a ah waxaa ka mida soomka kafaarada kafaara gudka qofku markuu la soomayo ayaa ka mida way badan yihiin wa tarku lmufdiraati waxyaalaha afuriya ka tegiddoodii wax qofka soonka ka buriya oo qofkaba afurin kara waa inuu ka fogaado wasaa'imu qofkii soomanaa in la helana isagana waa rugni qof sooman oo la soomo haddii la waayo qofka uusan jirin dee soomba ma jiro wax rugni ah oo markaa qofkaa lagu leeyahana ma jiro haddii qof soomanba la waayo shuruudu sixati sawmi haadihi tani shuruudu sixati sawmi soomka ansixiddiisa shuruuddeedii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadlay shuruudaha soomku uu qofka uga ansixi karo shuruudu sixati sowmi soomka ansixiddiisa shuruuddiisii arbacatun afar wey shuruudahan afarta ah ee loo shardinayo soomka ansixiddiisii waa soon mutlaqa sawaa'un kaana fardan aw naflan ama ha noqdo soom sunno ah ama ha noqdo soom waajib ah kulli soom oo dhan waxaa loo shardinaa afartan shardi oo inoo soo socoto alislaamu islaamnimo islaamnimo la yidhi maxaa baxay qofku hadduu gaal yahay soomku kama ansaxayo waalcaqlu caqligu qofku inuu caqli leeyahay oo wax fahmi karo waa shardi maxaa baxay qofku hadduu iska waalan yahay oo majnuun uu yahay isagana soomkuna waajibna kuma ahan hadduu lacag la soomanaa ma ka ansaxayo soomku wannaqaa'u ka daahirsanaan min alxaydi dhiiggii caadada laga daahir noqdo wannifaasi dhiig umuleedkii isagana laga daahir noqdo waa shardi haweenaydu hadday dhiigga xaydkaa ah, caadada ay qabto iyadana soomku kama ansaxayo hadday isku daydo tiraabaan soomi maba ka ansaxayaba waxaa la mid ah haweenaydii nifaaska ku dhex jirtay oo dhiiggii umusha iyadana ku jirtay iyadana soomku kama ansaxayo hadday isku daydo in ay soomto walcilmu ogaalkiiu bikowni lwaqti wakhtiga ahaashadiisii la ogaado qaabilan wakhtigu mid aqbali kara inuu yahay lisawmi soomka inuu wakhtigu aqbali karo waa in la ogaado waxaa kaloo shardiga qofku inuu og yahay wakhtigani horta wakhti soom uu ansaxayo oo soon aqbali kara wakhtigani ma yahay leanna waxaa jira owqaad aan soomka aqbali karin owqaaddaas waxaa ka mid a ah maalmaha ciidda ciidda la yidhaaho ciidul-adxaa iyo ciidulfidri labadaas ciidoodba soom ansaxaya ma jiro ha noqdo soom waajiba ama ha noqdo soom sunno ah waxaa kaloo la mid a ah sidaas oo kale maalmaha loo yaqaano ayaamu tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa iyaguna soon ma aqbalaan ayaamu tashriiqa waxa wey waa saddexda maalmood oo maalinta ciidda la yihaaho ciidul adxada saddexda maalmood oo ka dambaysa soom sunnaana lama soomi karo mid waajib xataa qado ahna xataa lama soomi karo marka waxaa shardiga soonku markuu kaa ansaxayo in wakhtigu uu yahay wakhti aqbali kara soon inuu aqbali karo sunanu sawmi soomka sunnooyinkiisii haadihi tani sunanu sawmi waa soomka sunnooyinkiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay sunnooyinka nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu inoo jideeyey ee laga doonayo qofka sooman inuu ku dadaalo sunanu soomi soomka sunnooyinkiisii kahiiratun way fara badan yihiin minhaa min tilka sunani sunnooyinkaas waxaa ka mid a ah tacjiilu lfidri afurka dedejintiisii ayaa ka mid a ah. sunnooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu sunneeyey waxaa ka mid a ah in afurka la dedejiyo laakiin afurka marka la dedejinayo waa cinda tayaquni alguruub waa qofku markuu hubsado qoraxdii inay dhacday qoraxdii inay dhacday haddaad hubsatid isla markii hore inaad ka afurto ayaa sunno ah oo ajirkaagu uu ku badanaa nabigaanagana aad ku raaci sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa taakhiiru suxuuri suxuurta dibdhigiddeediiwo sunnooyinka nabiga salى allahu alayh wasalam ka sugnaaday waxaa ka mid a ah suxuurta in la daahiyo oo dib loo dhigo laakiin waxaa shardiga ah, suxuurta markay sunno tahay in la dib dhigo oo la daahiyo maa lam yaqac fii shakin fii duluuci اlfajri waa haddii qofka waxaa shardiga ah uusan ku dhacaynin shaki inaad heerkaa suxuurtaada gaarsiiso lama oggola oo aad gaarsiiso heer ah talow salaaddii subax ma dhalatay mise ma dhalan inaad heerkaa gaarsiiso karaayo weeyo dee lama ogolaba walifdaaru afuriddii ayaa sunnooyinka ka mid oo cala tamri timir in lagu afuro ayaa ka mida sunnooyinka nabigeena salى اllahu calayhi wasalam ka sugnaaday liannahu nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi hadduuba markaa uu heli karo timirtaasuu ku afuri jiray nebigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh haddii qofku timirta uu waayona waxaa sunnaa biyaha inuu markaa biyo uu ku af bilaabo ayaa sunno ah sida nabigeena uu samayn jiray salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wa ighaaru اlqur'aani wa ighaaru tilaawati اlqur'aani qur-aanka akhrintiisii akhrintaa badinteedii ayaa sunnooyinka ka mida uu nabigeenu nooga tegey salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi qur-aanka mar walbaba akhrintiisa in la badiyo waa sunno cibaado ilaahay loogu dhowaanayo haddana waxaa sunnadaasi sii ajir badan tahay xilliga ramadaanka ah xilliga ramadaanka nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi qur-aanku aad u akhriyi jiray imaamuna shaafici raximah اllahu tacaala waxaa ka sugnaaday kaana yakhtimu khatmatayn fii shahri ramadaan yacni bisha ramadaanba haddii la gaaro imaamu shaafici maalin walba qur-aanka laba goor ayuu khatimi jiray maalin walba laba goor ayaa raatib u ahaan jiray inuu dhammaystiro qur-aanka fii kulli yowmin marba haddii ramadaanka la gaaro bilaha kale oon ramadaanka ahayna kaana yakhtimu khatmatan waaxida bilaha kale oon ramadaanka ahayna maalin walba hal khatmo ayuu dhammaystiri jiray imaamu shaafici fii kulli yowmin khatmu akhriyi jiray maca daalika sheekha mashaakilkiisa iyo howlihiisa kalena way fara badnaayeen oo kutub uu alifi jiray uu qori jiray duruusuu akhriyi jiray waa saaxibulamraadna waa iska ahaa oo imaamu shaafici aad u xanuunsanaa xanuunadiisu sheekhu way badnaayeen isagoo duruufahaas ku nool haddana ma goyn jirin raatibka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wasadaqati wa iftaaru sadaqati sadaqada badinteedii ayaa sunnooyinka ka mida fii ramadaan ramadaanka in sadaqada la badiyo waa sunnadii laga soo gaaray nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh makruuhaatu sawmi haadihi tani makruuhaatu sawmi soomka waxyaalihiisa loo nacay ayuu sheekhu halkan doonay inuu uga hadlo waxyaalaha karaahiyada ah oo sharciga aan ku wanaagsanayn laakiin soomkii aan burinaynin soomkii ma burinayaan waxyaalahan makruuhaadka ah laakinahaa tanqusu ajra saa'im laakiin waxay nusqaaminayaan arrimahani qofkii soomanaa ajirkiisii ayay wax ka nusqaaminayaan makruuhaatu soomi soomka waxyaalihiisa loo nacay kahiiratu way fara badan yihiin minhaa makruuhaadkaas waxaa ka mid a ah almubaalaqatu ku-xeeldheeraasho fi lmadmadati luqluqashada lagu xeel xeeldheeraado walistinshaaqi sandaarsiga lagu xeeldheeraado ayaa ka mid ah waxyaalaha karaahiyada soomka qofku markuu luqluqanayo tusaale ahaan markuu weyse qaadanayo weyseqaadka in badan waxaan ku soo mari jirnay sunnooyinkiisa waxaa ka mid a ah in la luqluqdo la sandaarsado weliba in lagu xeel dheeraadaa sunnaa ilaa qofku inuu sooman yahay maahane hadduusan soomanayn inuu maaragtaahay biyaha meel fog uu gaarsiiyo markuu luqluqanayo ayaa sunno ah laakiin hadduu sooman yahay inuu luqluqashadii markuu luqluqanayo weyse qaadanayo sandaarsanayo biyihii uu fogeeyo oo meel fog uu gaarsiiyo markuu luqluqanayo sandaarsanayo waa karaahiyo hadduu lacalla karaahiyadaas sameeyana oo biyihii ay ku cararaan faqad badala sawmuhu soomkiisii waa buray lama dhahayo qofkani uma qasdin leanna waxaa weeye qofkan hadduusan u qasdin wuxuu ku dhacay karaahiyo wax ka dhashay wax sharcigu u diiday oo ku-xeeldheeraashadii sharcigu u diiday wax ka dhashay idan marka soomkii waa ka buri hadduu ku xeeldheeraado luqluqashadii iyo sandaarsigii wadowqu dacaami cuntada dhandhaminteedii ayaa karaahiyada ka mid a waxyaalaha karaahiyada waxaa ka mid ah cuntadii inaad dhadhamiso hadda inaad laqdo waaba mubdil oo soomkii taasi burine waxa laga hadlayo waa dhadhamin cuntada in la dhadhamiyo waa karaahiyo ilaa haddii markaas yacni daruura ay jirto oo daruurooyinka dee qofka waxaa ka mid ah haddii qofkii haweenaydii ama hooyadii ay sooman tahay ayna doonayso carruurteedii aan soomanayn oo yaryarka ahaa inay cunto u kariso ayay dooni cuntadii marka inay tajribayso o baraaweyso cuntadu bal inay bisishahay in milixu ay ka badisay in milixii ay ku yaraysay inay markaa xoogaa u dhadhamiso iyadoon la qaynin dee markaasi karaahiye ma ahan leanna waxa weye daruuraa meesha imanayso daruuraa meesha imanayso hooyadii inay cuntada u dhadhamiso caruurtii yaryarka ah oon qaangaarka ahayn dee markaa karaahiye uma noqonayso daruuraa keenaysa daruuro ayaa keenaysa walxijaamatu toobintii ayaa ka mid a waxyaalaha karaahiyada ah ee qofka sooman inuu sameeyo sharcigu uu karaahiyo ka dhigay waxaa ka mid a inuu toobin uu sameeyo toobintaas marka isagaa lagu samaynaahoo la toobi ama asagiiaa qof toobaya labaduba karaahiyo wey qofka asoo sooman inuu qof maaragtahay toobo waa karaahiyo ama asagii naftiisaaba la toobi asagii naftiisii ayaa la toobi iyaduna waa karaahiyo laakiin ma burinaayo soomkii kuma buraayo toobinta wa madqu naxwi lcilki luubaantii oo kale calalinteediiyaa karaahiyada ka mid a ah. cilkiga waa luubaanta luubaantii oo kale qofku inuu calaliyo intuu calaliyo calaliyo markuu dhandhamiyo oo iska tufa haddana macaankii iyo wixii waa calalina waa tufa waa calalina waa tufaa karaahiyahu hadduu laqana dee soomkiyaaba ibir noqonayo oo soomkiyaa ka buraya mubdilaatu sowmi haadihi tani mubdilaatu sowm waa waxyaalihii soomka burinayey halkan sheekh wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala waxyaalaha soomka jebiya mubdilaatu sowmi soomka waxyaalaha buriya axada cashara waa kow iyo toban shay kow iyo toban shay ayaa soomkii burinaya dukhuulu caynin shay caynahoo la arkayo gelitaankiisii ilaa maa shay uu galo shaygaas oo yusamaa lagu magacaabo jawfan dhex lagu magacaabo wax jirkaagaba dhex lagu magacaabi karo haddii waxay kaa dhex galaan soomkaagii wuu kaa bure soomkaagii wuu kaa bure wax dhexba lagu magacaabi karo haddii shay la arkayo oo cayna uu kaa galo walow kaana sagiiran ka xabati simsimin walow haba noqdo wax yar sida hal xabo sisin ah hal xaboo sisinaaha camdi si kas ah ayaad u laqday wa qadrati maa hal dhibacoo biyaaba allah ka dhigo oo si kasa ah. aada markaa u cabbayso waxaasoo dhan soomkii ayay kaa burinayaan marka dukhuuli caynintan la yidhi caynta waxyaalaha la arkayo waxaa ka mid a sigaarkaa ka mid a leannahu sigaarka isaga nafsadiisu wuxuu leeyahay wax qiiqa oo la arkayo walidaalika waxaa qiiqa ah haddii tiishkan cad tiishkan cad haddii qiiqaas maanta o dhan sidaa loogu hayo sigaarka qiiqiisa wuxuu samaynaa wax la arkayo oo madow ah aahaar reed la arkayo oo ishu ay qabanayso madowa ah, ayuu samaynaa waxaa kaloo ka mid a ah bahashan iyadana maaragtaa bakhaakha la yidhaaho oo dadka neefta qaba ay isku buufiyaan markii neeftu ay qabato daawo ay isku buufinayaan bakhaakha la yidhaah iyadana soomkii waa burine leanna waxaa bakhaakha iyaduna waxay leeyihiin waxyaalo qofka ku firdhoomaya oo sidii barafuun qofka lagu buufiyey oo kale wax la mida oo ku firdhoomayay leeyihiin aahaar ah raadaday yeelanayaan bakhaakaas isaguna soomkii waa burinaa oo qofka isagoo neef qaba hadduu isku buufiyo isagoo sooman soomkii waa ka buraay min manfadin dalool xaggiisana cayntaasi ay ka gasho manfadkaasoo maftuuxin ee la furay meel jirkaaga hore uga furnaan jirtay oo ilaahayba uu kuu abuuray duleelkaa haddii shaygu uu kaa galo soonkii waa bure tusaale ahaan manfadka maftuuxa waxaa ka mida yacni dhegtii oo kale dhegtii waa duleel furan dhegtiyaa biyo isaga shubtay ama goojo laguu soo qoray goojo laguu soo qoray dhegtaa ku xanuunaysay goojadii adigoo sooman ayaad isku shubtay oo dhegtii isaga shubtay soomkaagi waa u dhammaatay waa bure soomkaaga uu kaa burahay waxaa la mida ah sidaasoo kale manfadka maftuuxa dabadii oo kale meesha dabadu ay ka furan tahay ayaa daawo isaga shubtay baasiir iyo bawaasiiraad qabtay baasiirtiiyaa marka lagu yihi dabada daawadan isaga shub adoo sooman iskuma shubi kartid waa kaa buray waxaa ka mida ah sidaasoo kale sankii oo kale oo ku xanuunayay oo goojo iyo waxyaalo la mida ah, aada isaga shubayso waxaasoo dhan manfad maftuuxa waxyaalahaasoo dhan soomkii iyaguna waa burinayaan laakiin manfad maftuux la yidhi waxaa baxay alibra cirbadda qofku uu iska duri karaa isagoo xanuunsanaya cerbad isagoo sooman uu isku duri karaa leannahu cirbaddaasi meel hore u duleeshay ma kaa gelayso waa meel qasab lagu duleelinayo meel qasab lagu duleelinayo wey walidaalika cirbaddaasi iyadu ma jebinayso soomka walqay-u matagihu walqay-u wa dalabu lqay-i matagga dalbashadiisihu matagii adaa iska keenaya markaas wey marka matagu uu soomka jebinayo ama hadduu kaa soo fakado adigoon u kasaynin waad lalabootay adigoon u kasaynin uu kaa soo fakaday soomkaagii wuu kuu jiraa soomkaagii ma kaa burayo hadduu yacni kaa soo fakado laakiin qay a dalabulqay haddaad adiga iska raadisid oo farta iyo caday oo kale iyo yaad isgelisay oo adigaa ismatajiyey soomka waa kaa buray waljimaacu jimaacihu jimaaca yacni islaantiisi iyo xaaskiisii ayuu isticmaalay isagoo sooman soomkii wuu ka buray qofka isticmaalay isagaiyo haweenaydiisiba oo isla mid ah. kulli soomkii labadoodaba way ka jabahay wa khuruuju lmaniyi manida soo bixitaankeedu wey bimubaasharatin maca mubaasharatin taataabasho micigeedii manidii ay ku soo baxdo bishahwatin shahwana uu ku taataabtay maca alcamdi kas micigiisana uu ugu taataabtay walikhtiyaar doorasho uu ku taataabtay iyadoon lagu khasbin ayuu taabtay sidaasaa manidii ay uga timi waxyaalaha soomka buurinaya waxaa ka mid a ah mubaashara bishahwa khuruuju lmaniyi bimubaasharati bishahwa maniyaa ka timid ama ninkii ha noqdo ama haweeneydii ha noqoto haweeneydii wax taataabatay maniyaa ka timid haweeneydii soomka iyadana waa ka buri ninkii asagana waa sidoo kale ninkii waxtaa taabtay markaas markuu taabtay ayaa maniyu ka yimaadeen soomkii isagana waa ka buray laakiin waxaa shardi ah bishahwa haddii shahwo uu iyo qasadkeeda uu ku taabto shahwo qasadkeeda la yidhi maxaa baxay isagoo xaaskiisii iyo islaantiisii aan u qasdin oo gacanta haysta oo isla socdaan oo gacanta sidaa ugu dheg isdhahaya ayaa shahwo ka timid ulajeedadiisuna istimtaac iyo raaxaysi iyo kalama jeedin waxaas manidaasi ma buri ma burinayso soomkii ma burinayso maadaama aysan qasad shahwo ah aysan uga imaanin waxaa kaloo shardiga maca alcamdi waalikhtiyaar waa inuu u kaso in macnaha yani taataabashadan qasad ay ka ahayd ikhtiyaarna ay ka ahayd oo aan lagu khasbin ikhtiyaar la yidhi maxaa baxay haddii lagu qasbay oo la yidhi qasab ku taataabo oo sidaa intuu ku taataabtay manidii ay ka timid soomkii kama buray soomkii kama buray waalcilmu ogaashawo bitaxriimi xaaraam yeelid la og yahay camdigaas iyo ikhtiyaarkaas iyo cilmigaasoo filkulli dhammaantood ahaadeen wixii aan soo marroo dhan waxaan soo marroo dhan saddexdan shardi waa loo shardina camdiga ikhtiyaarka iyo cilmiga camdigaas iyo ikhtiyaarkaas iyo cilmigaasoo fi اlkulli dhammaantood ahaada dhammaantood ka soo bilaab dukuulu caynin dukuulu caynin ka soo bilaab dukuulu caynin nafteeda waxaa loo shardinaa camdiga ikhtiyaar haddii qofkii intuu ishalmaamo cuntadii iska cuno ama cabitaankii uu iska cabo laakiin camdi uusan ku samayn oo ishalmaamay soomkiisi waa u jira soomkiisii waa u jira ikhtiyaarkan waa sidoo kale cuntadii haddii lagugu khasbay soomku wuu kuu jiraa jimaaci waa la mid jimaaci haddii lagugu khasbay soonka wuu kuu jira haddaad ishalmaantay oo uma malaynaynba maalin ramadaan inay tahay waad ilowday markaas islaantii ayaad jimaacday waa kuu jiraa soomkii kulligood marka saddexda masalaba waa loo shardina ikhtiyaar camdi cilmi bitaxriim fi lkulli ahaadeen dhammaantood waa loo shardina waljunuunu waalidiu waxyaalaha soomka burinaya waxaa ka mid a ah qofkii inuu waasho saa'imka ahaa isagoo sooman ayaa maskaxdii ka tagtay oo wuu waashay walow kaana aljunuunu waalidu laxdatan ilmilicsiba ha noqoto ilmilicsi wax yar u waalnaa kabacdina miirkiisiyaa usoo laabtay ilmilicsi kabacdi waa soo miiraabay soonkii waa ka buri wa sukru waa sakhraamay waaliqmaa'u miir daboolkii ama suuxdhibihii qofkii waa miir daboolma waa suuxay in tacaddaa hadduu ku tacadiyey bihimaa bisukri waaliqmaa sakhraamidda iyo mirdaboolka hadduu qofku uu ku tacadiyey walow laxdatan walow kaana kullun minhumaa mid walboo labadooda ka mida sukriga iyo iqmaha laxdatan ilmilicsiba ha noqda yacnii qofku waa sakhraamay ama haddii kale waa suuxay hadduu labadooda ku tacadiyey yacni kasuu ugu tacadiyeyoo asagaa iswaaliyo sakhraamiddan asagaa isku sameeyey asagaa waxyaalahan qofka suuxinaya asagaa isticmaalay oo sabab u ahaa inuu isi suuxiyo cerbad yacni dadka maaragta lagu suuxinayo oo kale ayuu kas isugu dhuftay ilmilicsiba allah ka dhigay hadduu kas waxaa u sameeyey soonkii waa ka buri ow amase camaa ama sukrigii iyo suuxiddii labadoodii waxay camimeen jamiica nahaari maalinta dhammaanteeduu suuxsanaa ama uu sakhraansanaa in lam yatacadda ayaa markaa shardiga hadduusan ku tacadin hadduusan asagu isi suuxin ama uusan isi sakhraamin marka sakraankaas iyo suuxiddu ay soomka burinayaan waa markii maalintii oo dhan uu suuxsanaa waa hadduusan isku tacadin oo asaga ficilkiisa iyo tacadigiisa aysan ku iman waxaa shardiga maalintii o dhan inay suuxsanaan laakiin haddii asagu uusan ku tacadin oo uusan issakhraamin saacad ka bacdina uu soo miiraado soonkiisa waa u jira wa riddatu diinka bixideewo waxyaalaha soomka burinaya waxaa ka mid a qofku inuu diinta islaamkaba uu isaga baxo qowlan ow ficlan waxyaalo hadalah oo diintii uga baxayo ayuu sameeyey ow ficlan ama ficiluu sameeyey afcaasha diinta looga baxo ficil ka mid a ah, ayuu sameeyey soomkii waa ka buri walxaydu dhiiggii caadadow wannifaasu dhiig umulaadkiigu walwilaadatu dhalidiigu waxyaalaha soomka burinaya waxaa ka mid a ah, haweenaydii iyadoo sooman ayaa dhiiggii ku yimid caadada soomkii waa ka buri ama iyadoo soomana dhiig umuleedkii dhiig umulaadkii ayaa ka yimid gabadhii iyadoo sooman soomkii waa ka buri waxaa kaloo ka mid a ah dhaliddii ayadoo sooman ayay dhashay soomkii wuu ka buray alictikaafu haadaa midkani alictikaafu axkaamu اlictikaafi waa ictikaafka iyo axkaamtiisii <coughs> bacdamaa sheekhu uu soo dhammaystiray eh, soomkii iyo axkaamtiisii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli ictikaafka iyo axkaamtiisii ictikaafku wuxuu ka mid yahay min alcibaadaati alqadiima cibaadooyinka qadiimiga ah oo ummadihii hore xataa ilaahay ugu dhowaan jireen ayuu ictikaafku ka mid yahay waa sida ilaahay yihi jala jalaaluhu wacahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an dahira beyti lilطaa'ifiina wاlcaakifiina wاrukaci sujuud wاlcaakifiin waxaa loola jeedaa bimacna alictikaaf oo nebiy llaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil waxyaalaha ilaahay uu kula ballamay waxaa ka mid a ah inay beytka waa kacbadii ay u dahiraan ay u nadiifiyaan dadka ku ictikaafaya beytka ilaahay beytka ilaahay kuwa ku ictikaafaya ictikaafku markaa ilaa xilligii nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil ayuu soo socday halkan wuxuu rabaa marka sheekhu luqa ahaan iyo sharci ahaan labadaba inuu kuu sheego ictikaaf maxaa la yidhaha alictikaafu ictikaafku luqatan min luqa xagga luqada allubthu nagaashiyow luqada waxaa la yidhaha in meel lagu nagaado meel in lagu nagaado ayaa ictikaaf la yidhaha meeshay doontaba meeshaasi ha noqoto waa luqa ahaan wa sharcan min sharcin xagga sharcigana ictikaafku allubthu nagaashiyow filmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu nagaado sharcigu laakiin ictikaaf wuxuu u yaqaan masaajidka bis in lagu nagaado nagaashiyahaasoo min shaksin shaksi xaggiisa ka ahaaday shaksigaasoo makhsuusin la khaas yeelay ictikaafku qof walba kama ansaxo dad gaar wuu ka ansaxaa oo shuruud leh dadkaas gaarka maxaa loola jeedaa waa inuu muslim yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu gaaro buluuq yacni waxaan leeyahay eh, xaddu tamyiis xadkii tamyiiska kala sooca waa inuu gaaro waa in janaabo iyo nifaas iyo xayd iyo uu daahir ka yahay dadkaas gaarka ah oo shuruudaha leh ayaa ictikaafka ansaxa muslin la yidhi maxaa baxay ictikaafku gaalkama ansaxo mumayis la yidhi maxaa baxay caruurtii yareerka ahaayoo xadkii caqligaba aan gaarin waa laba jir ama waa saddex jir xilligii salaadda xataa ma gaarin caruurka yarkaa xilligii salaadda hadduu gaaray toddoba jir uu gaaro xilligii salaadan la amri lahaa ictikaafkuna waa ka ansaxay lannuu salaaddiioo ka weynaaba ka ansaxday salaadii oo ictikaafka ka weyneed ayaaba ilmihii yararkaayo toddoba jirkaa ka ansaxaysa ictikaafkuna waa ka ansaxaya caruurta yararka lakiin maxaa shardi ah tamyiis inuu gaaray xadkii wax lagu kala sooci lahaa waa inuu carruurku gaaray caaqil waa inuu yahay caaqileyn maxaa baxay qof waalan ictikaafku kama ansaxayo addaahir can iljanaabati waannifaas qofku waa inuu janaabo daahirka iyo qof janaabo qaba dee masaajidkii anba loo ogolayn inuu masaajidkii joogo waa inuu haddana nifaas uu qofka uu daahir ka yahay xaydkii waa inuu daahir ka yahay shuruudahaas dadka khaaska ah loo tixayo unbuu ka ansaxaa wa sharcan allubthu nagaashiyo weeye ictikaafku filmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu nagaado nagaashiyahaasoo min shaksin shaksi xaggiisa ka ahaaday shakhsigaasoo makhsuusin ee la khaas yeelay nagaashiyahaasoo biniyatin maca niyatin niyo micigeedana ahaaday ictikaafku ma ansaxo ilaa biniya niyo maahane si kale ictikaafka kuma ansaxayo lannu nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi inama alacmaalu biniyaat cibaadadoo dhan ma ansaxdo ilaa niyo mooye qofku hadduu masaajidkii iska fadhiisto laakiin niyat اlictikaaf uusan la imanin ictikaafkii kama ansaxayo ictikaafkii kama ansaxayo sida madhabka imaamu shaafici uu qabana ictikaafka qofka ictikaafku ka ansaxayo inuu soomo yahay shardi ma aha xataa haddaadan soo marayn ictikaafku uu kaa ansaxay madhabta maalikiyada ayaa waxay qabaan qofku inuu sooman yahay mooye ictikaafku kama ansaxo madhabka maalikiyada maalikiyadu waxay leeyihiin yushtaradu lilictikaafi assawmu ictikaafka waxaa loo shardiyaa soon maalikiyadaa qabta laakiin shaaficiyadu ma qabaan iyo xanafiyada shaaficiyada iyo xanafiyadu ma qabaan oo iyagu waxay leeyihiin shaaficiyada iyo xanafiyadu waxba shardi ma aha qofka inuu sooman yahay asagoon soo marayn ayaa ictikaafku ka ansaxay arkaanu اlictikaafi haadihi tani arkaanu اlictikaaf tani waa tiirarka iyo ictikaafka tiirarka ictikaafka uu ku taagan yahay arkaanu اlictikaafi arbaca ictikaafka tiirarkiisu waa afar tiir muctakifun qofkii ictikaafayey waa in la helo wa muctakafun fiihi kii dhexdiisa lagu ictikaafayey waa masaajid in la helo masaajid in la helo wa lubthun nagaashiyona waa in la helo haddii nagaashiyaba uusan jirin oo qofka masaajidka intuu soo galo hore haddana uga baxo ma ansaxay wa niyatu niyana waa in la helo niyo la-aan ictikaafku ma ansaxay mubdilaat اlictikaaf haadihii tani mubdilaat اlictikaaf waa ictikaafka waxyaalaha buriya halkan sheekhu wuxuu ka gudageli waxyaalaha ictikaafka burin kara mubdilaat اlictikaafi ictikaafka waxyaalaha buriya sabcatun toddobow toddoba shay ayaa ictikaafka kaa burin kara aljunuunu waaligu qofkaas oo ictikaafkii ku dhex jira ayuu waashay ictikaafkii waa ka buri waliqmaa'u mirdaboolkiiw qofkii waa suuxay isagoo ictikaafkii ku jira ayuu ictikaafkii dhexdiisii ku suuxay waa ka buri ictikaafkii hadduu soo miiraabo waa inuu mar kale niyo kale uu la yimaado maahane ma dhahayo tii hore ay socota niyadii hore iyo ictikaafkii hore ayaa ii socda ma dhahay waa inuu hadda arrin cusub iyo niyo cusub waa inuu la yimaado wasukro sakhraamidiihu qofku waa sakhraamay asagoo ictikaafkii ku dhex jira daawo lagu sakhraamay iyo waxyaalahaas isticmaalay ama mid minallaahi uga yimid weyo miduu asagu isi sakhraamiyey ma aha ictikaafki waa ka buray hadhuu markuu soo miiraabo waa inuu soo niyeysto ictikaaf cusub walxaydu dhiiggii caadadow gabadha iyadoo masaajidka ku ictikaafaysa oo cibaadadii ictikaafka wadata ayaa dhiiggii ku yimid waa ina masjidka ka bax masjidkii ama loo ogolayn ictikaafkiina waa ka buri hadhow hadday soo daahirsato oo markuu dhiiggu maalmo ka bacdi ay ka qubaysato oo maalmo ka bacdi ay soo daahirsato ma dhahayso niyadii horaan ku wadana kii hore ii socda ma jirto waa in niyo labaad ay la timaado cusub shu-uul cusub iyo howl cusub wey marka waridatu ridoobidu diinka bixideedu isagoo ictikaafkii ku jira ayuu diintii isaga baxay qowlan ow ficlan ama qowlu diinta uga baxay ama ficiluu sameeyey lagu gaaloobay ficil lagu gaaloobayuu sameeyey waljanaabatu janaabadii wey allatii janaabadaasoo tufdiru afurinaysa assaa'ima qofkii soomanaa janaabadii afurinaysay oo ma waxaa jirta janaabo qofka sooman aan soomka ka burinayn miyaa jirtay may jirta waa soo marray janaabadii waxaa ka mid a ah camdiga aan ahayn maalan qofkii asagoo ictikaafay oo masaajidkii intuu ku lulmooday oo ku hurday ayuu isku janaabooday taas soomka ma burin jirta ma burin jirin ma aysan burin jirin middaasina ictikaafka ma burinayso janaabada noocaasa oo qofkii intuu ru'yooday ictikaafka waa u jira waa u jira haddii masjidka qubays uu leeyahay musqulo lagu qubaysta waa qubaysana meeshiisuu ka sii wadana ictikaafkiisa waana janaabooday qof janaabo ku dhacay oo haddana ictikaafkii uusan ka buraynin laakiin janaabadan ictikaafka burinaysa waa noocee allatii tufdiru saa'im waa midii qofka saa'imka afurinayso ah janaabo camdi maca alikhtiyaar kas u sameeyey walkhuruuju ka bixiddee ayaa ictikaafka burinayso min almasjid masaajidka uu isaga baxay bilaa cudrin cudurdaar la-aan wax cudurdaara ah iyadoon jirin ayuu masjidkii isaga baxay cudurdaar la-aan la yidhi maxaa baxay cudurdaaru uga baxay hadduu cudurdaar uga baxay oo masjidkii uu ku soo laabto markuu cudurdaarkii uu soo dhammaysto ictikaafkiisii hore u socda tusaale ahaan waa soo qadaynaya waa soo quraacanaya ictikaafkii ku jiraa gaajaa qabsatay qadayi quraaciyo cunto ayuu u baxay waa soo laabtay ictikaafkiyaa u socda weli iyo niyadiisii hore iyo ictikaafkiisii hore ayaa weli u socda amaa hadduu xaajala'aan iyo danla'aan isaga baxay bilaa cudrin ayuu isaga baxay ictikaafki waa ka bure hadhow hadduu soo laabto niyo cusub niyo cusub inuu la yimaado wاlkhuruuju ka bixin wey min almasjid uu ka baxo bilaa cudrin cudur daar la-aan uu masjidka uga baxo allah subxaana